bsmi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin qaala annaadimu raximahu llahu tacaala fawaacilun lifawcalin wafaacalin wafaacila maca naxwo kaahili waxaa'idin wasaahilin wafaacila washada fi lfarisi macmaa maathala maathala wbfacaa'il ajmacan facaala washibhahu daataain aw muzaala wbilfacaali wاlfacaala jumica saxraau wاlcadraau wاlqays atbaca wاjcal facaaliya ligayri di nasb judida kalkursiyi tatbac اlcarab wbfacaaliila washibhi intiqa fi jamci ma fowqa halaaثati irtaqa min gayri maa madaa wa min khumaasi jurida alaakhira nfi bilqiyaasi waraabicu shabiihu bilmasjidi qad yuxdafu duuna maa bihi tama alcadad wa zaa'id alcaadi rubaaci xdifhu maa lam yakun laynan ithrahu lad khatama wasiina wataaminka mustadcin azil bibina ljamci baqaahumaa mukhil wاlmiimu awlaa min siwaahu bilbaqaa wاlhamzu walya mithlhu in sabaqa walyaa lalwaaw xdif in jamacta ma kaxay zabunin fahwa xukmu xutimaa wakhayaruu fi zaa'iday saranda wakuli maa daahaa huwa kalcalanda waxaan kusoo dhex jirnay jamci lalahaa ee lagu magac daray jamcu tagsiir owsaantiisa baan ku dhex jirnay Eh, intii ugu badneed waa soo dhaafnay hadda wuxuu leeyahay naadimka fawaacilun lifawcalin wafaacilin wafaacilaa maca naxwi kaahili waxaaidin wasaahilin wafaacila washada fi lfarisi macmaa maathala markaasuu wuxuu leeyahay fawaacilu eh, jamacaas oo fawaacilu ku imaanaya wuxuu jamac u yahay lifawcalin fawcal buu jamac u yahay fawcal jawhar oo kale wa iwa faacalin bifatxi اlcayni iwa faacalin buu u yahay ka taabacin oo kale iwa faacilaaa yuu jamac u yahay wasanka faacilaa ku imaanay ka qaasica oo kale maca naxwi kaahilin asoo kaahil iyo wixii lamid an ay jiraan iyo wa iyo wa iyo wa faacila iyuu haddana jamac u yahay washada wuu ku shaadoobay fi lfarisi mac maa maathala iyo wixii asiga lamid ah marka fiiri wasankaas fawaacil keligeed inta lagu jamcinayo wuxuu ri fawaacil jamcun weeyaan lifawcalin bu jamac u yahay jawhar jawaahir waa waxaa laisku qurxiyo jawaahir fawcal waa jawhar ka jawaahir wa faacalin yuu haddana jamaacu yahay taabac waxyaalaha waraaqaha lagu dabciyo oo kalea kamid e oo sida beriidka iyo wax lamid e taabacin aada leedahay iyo tawaabic fawaacil a ah lagu jamcinaa wa faacilaaa jamcun hadana waa lifaacilaa ayuu jamac yahay mufrad faacilaa eh. oo lagala jeedo jamcun liqawaasic qawaasic baa lagu jamcinaa alxamdu lilah ayib maca naxwi kaahilin kaahil iyo wixii lamid ah kaahil waxaa weeyaan maxaan ku yidhaha kawaahil wa xaaidin iyo wixii lamidhu jamac u yahay xawaaid a laleeyahay iyo wa saahil waxa weeyaan hadda saahil iyo kaahil waxa udhexeeya ma jiraan laakiin waxa weeyaan waa midkan jamac oo ah waa mufrad oo ligayri caaqilin ah saahil macnaha faraska sawdkiisa loo jeeda yuu jamac u yahay haddane sawaahil baa laleeyahay iyo wa faacilatin jamcu lifaacilatin faacila buu haddana jamc u yahay oo saaxibatin iyo sawaaxib faatima fawaatim aa laleeyahay intaasoo dhan buu jamacu yahay washada wou shaadoobay fi lfaarisi buu ku shaadoobay mac maa maathalahu wixii asiga mathala faacil oo limudakarin caaqilin waay fiiri mudakar caaqil haddii ku timaado waxa weeyaan jamaciisa fawaacil ma ah laakiin waa kushaad oo qiyaas aanku ma ah oo faris fawaaris waa lagu jamcinaa saabiq sawaabiq waa lagu jamcinaa laakiin qiyaasu uma aha hadduu faacilka uu leeyahay limudakarin caaqilin haddii uu leeyahay in fawaacil lagu jamciyo ma aha badigood laakiin kuwaas shaad bay ku yihiin marka intaasoo wasan fawaacil keligeed baa gaar ku ah ayb wa bifacaa'ila jmacan facaala wa shibhahu daatain musaala w bاlfacaali wاlfacaala jumca saxraau wاlcadraau wاlqaysat bacaa wuxuu ku yihi wajmacan jamci facaala facaala iyo wa shibhahu facaala iyo waxii lamid eh daata in xaal uu yahay mid ta u saaxib eh aw musaalatin asigoo ta'di laga gooyay bifacaa'ila ku jamci kaas w hadane wuxuu ku leeyahay mufradka facaala ku yimaado ama ta ha watoo sida hadda facaala ay u tahay ama ta ha ka maqnaato facaal ha noqoto labadaba waxaa lagu jamciyaa facaa'ila yaa lagu jamciyaa ayadoo ta wadata waxaa kamid eh saxaaba iyo maxaan ku irahdaa risaala iyo yaa kamid eh fadeeda macnaha waa muthalatha way oo waxaa weeyaan intaba waa ku banaantah allahma allaha kordhiga risaala waxaa laleeyahay rasaa'il aa lagu jamcinaa saxaaba waxaa lagu jamcinaa saxaa'ib saxiifa waxaa lagu jamcinaa saxaa'if ayib waxaa lamid a ah baa layidhi ayadoo aan ta'wadanin oo ama facaala ah ama ficaala ama fucaala ah waxaa laleeyahay shamaal shamaa'il cuqaab caqaa'ib yaa lamid ah baa laleeyahy intaasaa lagu jamcina soonta ana wadanin waay ayib marka intaasoo dhan facaa'il baa jamac u ah wajmacan jamci facaala iyo wa shibhahu wixii asiga shabaha oo bimacnaa waxa weeyaan fa'daas ama muthalath ha noqoto maxaan ku iraahdaa waa likuli smin rubaaciyin bimadatin qabla aakhirihi muanathan bitaa marka rubaaci kasta oo oo thaalithka uu ka yaalo marka rubaaci kasta oo muanath ah oo xarafkiisa thaalithkana xarfu mad uu yahay bisarfi nadari can faa'ihi fa'da ama ha godnaato ama ha kor dhignaato ama ha hoos dhignaato marka intaa dhan waa galay hadda fiiri iyadoo fadi kor dhigan tahay saxaaba iyadoo hoos dhigan tahay risaala iyadoo ay godan tahay kunaasa intaas tanay wada wataan kulligood markaa saxaaib iyo rasaa'il iyo kanaa'is baa layiri iyadoo waxaa lamid ah eh, saxiifa iyo saxaaif liannahu saxiifa hadda facaala ma aha laakiin waxaa weeyaan waa muanath oo rubaaci ah oo thaalidkiisana xarfulmad uu yahay saxiifa saxaaif cajuus cajaais caqiib maxaan ku irahda shamaal shamaail waa kulligeed sidaasaa laleeyahay markaasuu ku yiri sidaas ku jamci ta ama hawateena amaysan wadanin markaasuu iri wabilfacaali wاlfacaala jumicaa saxraau wاlcadraau wاlqaysatbacaa markaan awsaan waaweyn baa la galay wuxuu ku leeyahay jumica waa la jamciyey saxraau iyo walcadraau bilfacaali iyo walfacaala baa lagu jamciyey ee wlqays atbacaa watbac raaca alqaysa bimacna alqiyaas raac fiiri markan waxaa lagu leeyahay wasanka oo ku yimaado maxaan ku iraahdaa alif taaniith almamduuda wato ka saxraaa iyo cadraa isagaaba noo mithaaliye labadaas laba jamci baa lagu jamcin karaa inaad facaali aad ku jamcisiday oo xarafka oo qabla alaakhirka hoos dhigan yahay ama facaala in lagu jamciyo labadaba waad heli kartaa oo marka waxaad leedahay saxraau saxaari saxaara cadraa-u waa gabadhii oo bikaarada ahayde cadaari cadaara intaba waad dhihi kartaa markaasuu wuxuu ku leeyahay wa jumica waa la jamciyey saxraau iyo walcadraau labadaas laba wasan iyo ayaga wixii lamid eh bilfacaali yaa lagu jamciye walfacaala waa lagu jamciye waa ku banaan tahay ee watbacan raac oo raaca alqaysa qiyaaska raac labadaas way ku banaan tahay midaad rabta raacsi macnaha waxaa lagala jeedaa saxraa ana isimay u taallaa waa meesha lama degaanka cadraana waxay u taalaa wasfiga ilan gabadhii waxaa lagu sifeeyey annahaa bikrun inay tahay intaba waxa weeyaan waa lagu jamci karaa wajcal facaaliya ligayri dii nasab judida kalkursiyi tatbaci alcarab wuxuu ku leeyahy wajcal yeel facaaliya facaali jamcan yeel ligayri dii nasabin nasab mid u saaxib eh, midan ahayn jamac uga dhig nasabkoo judida la cusboonaysiiyey kal kursiyi weeyaane haddaa saa samaysa tatbaci alcaraba carabtaad raacaysa ayib marka hadda waxaa weeyaan wuxuu ku leeyahay wasankan facaaliya ya-di la kordhigayo kulu ismin thulaathiyin مشددة وليست mushadada وليست ياء النسب isim waxaa iska jira oo ya mushadada iska wato laakiin aanan aan nisbana u wadanin kaas waxaa lagu jamciyaa hadduu thulaathi yahay ya-daasna aakhirka ay ka taalo waxaa lagu jamcinaa facaaliya wajcal yeel facaaliya wasankaas facaaliya jamculkahra ah jamcan u yeel ligayri dii nasabin midan nasab aan u saaxib ahayn jamac ugu yeel nasabkoo judada la cosboonaysi kal kursiya weeyaan tatbaci lcarab kursiya waxaad leedahay karaasiya sidaasaad leedahay bardiyin baraadiya sidaas weeyaan laakiin hadday ya-da nasab tahay oo isimka asal u ahayn mathalan magaalada basra oo kale hadda basaariya lama dhahay basriyuun jamaceedaas aa la aadinayaa kaas kuufi kuufiyuun unbaa laleeya jamc mdkr saalim kawaafi lama dhahay ama kaafiya lama dhahay liannahu ya-da basri iyo kuufi ku jirto waa yaa nisba waay waxa keen laakiin isimka awal hore uma wadanin laakiin kursi lafdigan kursiga ya-diisa waxa weeyaan wuxuu wata awal ya mushadad ah biduuni nisba haddii in sida noogu imaan doonto markii eh, baabkiisa aan gaarno nisbadii aan gaarno markaasuu iri wabifacaalila wa shibihi intiqaa fi jamci maa fowqa halaathati irtaqaa min gayri maa madaa wa min khumaasi jurida alaakhira fi bilqiyaasi waraabicu shabiihu bilmasiidi qad yuxdafu duuna maa bihi tama lcadad intaas hadambayso waxaad leedahay wabifacaalila wa shibihi intiqaa wantiqan ku dhawaaq bifacaalila ku dhawaaq iyo wa shibihi wixii asiga shabaho fii jamci maa isim jamciisa uga dhawaaq irtiqaa ka sara maray fowqa thalaathati saddex kasaa maray oo min gayri maa madaa aan wixii soo hormaray aanan ahayn iyo wa min khumaasiyin khumaasi aanan ahayn khumaasigoo jurida la dhartiray wan fi l aakhira aakhirka ka gooy bilqiyaasi si qiyaas ah ayib marka wuxuu ku leeyahay musanifka wa bifacaalila jmac wa bifacaalila washibhi indiqaa wandiqan ku dhawaaq bifacaalila ku dhawaaq iyo wa shibhi fi jamci maa isim jamaciisa isimkoo irtiqaa ka saramaray fowqa thalaathati saddex ka badan oo min gayri maa madaa wixii soo hormaray aanan an ku jirin yani asmaa waxaa noo soo hormartay iyadoo thulaathi ka badan owsaanka lagu jamcinay taas lama rabo wixii oo thulaathi ka badan oo owsaan kale loo soo sheegay waxaan ka ahayn oo dhan facaalila ku jamci saas waay tayib taas buu musanifka markaan kuu ku sheega tayib markaasu wuxuu ku leeyahay jamaca kathradiisa waxaa kamid a ah facaalil facaalil waxaa markay qiyaas u tahay waa kulu jamcin thaalitثuhu alifu bacdaha xarfaani markaasaa waxaa laleeyahy facaalila waxay jamac u tahay isim kastoo rubaaci ah oo aan masiid lahayn waxaa ka mid ah naxw jacfarin jacaafir wa zibrijin wa zabaarij wa burthunin wa baraathin waxaa waay waa yaaquudka qeybkiisa burthunna waxa waay cidiyaha libaaxa iyo wixii lahal a ayib marka kaas waxa waaye waa isim rubaaci oo fowqa thalaatha mujarad ah wa shibhihiina waxaa lagala jeedaa rubaaciga oo asigan hal xaraf ziyaado uu ku yahay asalkiisana thulaathi hay ka jawhar wa jawaahir wa sayraf wa sayaarif wa masjid wa masaajid intaasoo dhan waay markaasuu wuxuu ku yiri min gayri maa madaa wixii soo hormaray waxaan ka ahayn hadda waxaa noo soo hormartay axmar oo rubaaci ah markii la jamcinayo xumrun in lagu jamcinayo ee xamaarir laguma jamcinayo marka wuxuu ku leeyahy wixii rubaaci ah oo noo soo hormaray annahu yujmacu calaa awsaanin ukhraa fatilka gayru daakhilatin cindana laakiin rubaaci lam yataqadam lahu awsaanu qiyaasiya ma baqiya min tilka alfaad anaha tujmacu calى facaalilah sidaas waay ayb wmin wa min khumaasiyin jurida alanfi bilqiyaasi taasna wuxuu u jeedaa min gayri maa madaa wa min khumaasi wa jurida wa jurida min khumaasiyin fiiri icraabtiisa wa min khumaasiyin taas waxay ku cadfan tahay min gayri maa madaa macnihii marka waxay noqonaysaa isimka fii jamci maa isimay jamac u tahay irtaqaa fowqa thalaathati saddex ka saro maray oo min gayri maa madaa wa min khumaasiyin ah haddane irtaqaa fowqa thalaathati ka sara maray oo min khumaasiyin ah saas waay min khumaasiyin ah khumaasigoo jurida la dhartiroo ziyaada ku jirin anfi gooy alaakhira aakhirka gooy bilqiyaasi macnaha wasankan oo facaalila wuxuu qiyaas u yahay khumaasi kasta oo mujarad ah laakiin lamaa yujmac calaa facaalila laa budda min xadfi aakhiri اkhumaasi intaas w marka wa min khumaasiyin wa bifacaalila wandiqan ku dhawaaq bifacaalila iyo wa shibihi fii jamci maa isim jamciisa isimkoo irtaqaa fowqa thalaathat saddex ka badan min khumaasiyin ah min khumaasiyin ah khumaasigoo jurida la dhartiray oo jurida bimacnaa jurida can ziyaada ziyaadadii ay ka maqan tahay in fi laakhira aakhirkiisa goy bilqiyaasi aakhirkaa laga goynaa qiyaasna waa aakhirka in looga gooy lianna wasankii facaalila ma imaan kara haddii kale mathalan eh, waxaa kamid a ah dirtaan safar jal oo kale safar jal hadda haddaad tirisid waxa weeyaan waa shan kulligiisna waa wada asal safar jal waa qudaar markaad midib ahaan fiilisad waxay u eg tahay liintan oo oo qeybtan waaweyn oo liintan maaragtay oo liintan qaraarkaa ah, laakiin qeybteeda kuuskuusan oo kale ama waxay midib ahaan ugu eg tahay jawaafada anaga aan u naqaano zaytuunka aan u naqaano midab ahaan safarjal sidaas weeyaan waan arkay iyadoo suuqa lagu gaday marka safarjal markaad tiraadid jamceeda waxa weeyaan safaarija alugu lagu jamcina oo facaalila ah aakhirkii laamta ahay baa la goy liannahu haddii la baaqi yeeli kari lahay wasan <clears throat> kuma imaan karto sidaasaa loo goy safaarija fi safarjal farasdaq waa isim oo ninkaa shaacirka uu laqab gooni u leeyahay markii la jamci tago farazida aakhirkii qaafkii baa la gooye marka taasaa loo jeedaa khumaasiga hadduu mujarad yahay facaalilaa lagu jamcina laakiin aakhirkaa laga jaraya intaas wa ayib maxaa dheeraad markaas wuxuu ku yihi hadane wraabicu shabiihu bilmasiqdi qad yuxdafu duuna maa bihi tama alcadad wa zaa'id alcaadi rubaa ixdifu maa lam yakun laynan ithrahu la khatama waraabicu midka afaraad ashabiihu bilmasiidi ziyaadada u eg qad yuxdafu in la gooyaa la arkaa duuna maa bihi duuna maa tama alcadadu cadadka wuxuu ku dhammaystirmay bihi bidalika alxarf aan ahayn beydka ula jeedada waxaa weeyaan xarafka shanaad a soo joogo yaa kii oo waxaa la goyn karaa kii maxaan ku iraahdaa oo oo afaraada la goyn karaa waa goorma hadduu xaraf zaa'id uu yahay zaa'id ma aha oo hadda kulli ismki waa khumaasi wa gayru masiidin fiihi wax ziyaada laguma kuma dhex jiraan laakin gaayatu ma fi lamri an alxarfa araabica min hada alismi yushbihu alxarf azaa'id maxaa la samaynaa markaas waxaa la samaynayaa asiga waa la jari karaa khaamiskana waa la baaqi yeeli karaa intaas waay waraabicu midka afaraad ashabiihu bilmasiidi ziyaadada u eg qad yuxdafu raabica in la xadfaa la arkaa duuna maa tama bihi duuna maa isim xaraf duuna maa xaraf la-aantiis tama alcadadu bihi cadadka uu ku dhamaystirmay midku xarafka xarafka uu isimka ku dhamaystirmay iyadoon la goynaynin kawan afaraad in la gooyaa dhici karto saasuu ku leeyahy waxaa lagu waxaa lagu miithaaliyey oo kale khawarnaq oo kale yaa lagu miithaaliyey khawarnaq fiiri hadeertaan qaaf ah xarafka khaamiska ah haddii wax la jaraya asiga in la jaray ahayd sababtana waxa weeyaan waxaa lagu leeyahay nuunta waxa weeyaan hadda zaa'id ma aha laakinaha tushaabihu xuruufa ziyaada ama asalkeeda xuruufu ziyaada waaye xuruufu ziyaaday kamid tahay oo noo imaa doonto ama makhaarijtay kala mid yihiin nuunta asalkeeda waxa weyaan xuruufta isimka lagu ziyaadiyay kamid tahay laakiin hadda isimkan zaa'idku ma aha khawrnaq khawarnaq ama waxa weeyaan xarafkii bay isku xarafkii xuruuftii ziyaadadeeda isku makhraj noqdeen sidii farasdaq oo kale wa marka waxaa banaan <clears throat> kan oo raabica inaad goysid oo khaamiskana aada baaqi yeeshoo tiraahday khawaariq aad tiraahdi oo haddana aad tiraahday faraasiq aad tiraahdi oo daalki oo yushaabihu xuruufa zaa'ida bilmakhraj ka shabahayo iyo nuuntoo asalkeeda min xuruufi zaaid ahayd in ayagaa la jaro xarafkii khaamiska ahayna la dib yeelana waa banaan tahay cagsigeedii waxa weeyaan ayagana waa la baaqi yeeli karaa oo hadda saan soo sheegnay faraasid waa la dhihi karaa oo qaafka dambena waa la xadfi karaa khawarnaq khawaariq waa la dhihi karaa oo qaafka dambo Eh, khawaarin khawaarin dheh khawaarin waa la dhihi karaa oo qaafka dambe waa la goyn karaa laakiin waxa weeyaan tanna way ku banaan tahay waajib ahaan ma aha ayib marka waxaa laga fahmay haddii midka raabica laysa min xuruufi ziyaada walaa huwa mushbinu lahaa inaan la goy karin sidii safarjal aan hore u soo sheegnay طيب markaasuu saasuu ku leeyay musanifka waraabicu midka afaraad ashabiihu bilmasiidi midka ziyaadada asagoo u eg qad yuxdafu in la xadfaa la arkaa xarafka raabica ah duuna maa tama bihi lcadad cadadka wuxuu ku dhamaystirmay waxaan ahayn oo xarafka oo cadadka ku dhamaystirmo khaamiskana la reebay wa zaaida alcaadi ruba xdifumaa lam yakun laynan ithra hulad gooy zaa'id alcaadi midka ka gudbay siyaadadiisa gooy alrubaaci ee afarka a ixdifhu gooy maa lam yakun laynan xarfuliin hadduusan ahayn xarfuliinkaoo ithraw gadaashiisa alladii kii uu yahay khatama kelimada lagu dhamaystiray marka wuxuu ku leeyahay isimkii haddii uu ka gudbo rubaaci laakiin xaraf zaa'id uu ku yahay waxaad samaynaysaa baa lagu leeyahay aakhirkaad ka goynaysaa hadduusan xarfuliin ahayn fiiri markaan wuxuu ku yiri waxdif gooy zaa'id alcaadi midka ka gudbay ziyaadadiisa arubaaci ka gudbay midka rubaaciga ku gudbay ziyaadadiisa goy ixdifu goy maa lam yaku zaaidka hadduusan ahayn laynan xarfa liinin hadduusan ahayn liinko ithraw gadaashiisa alladii kii uu yahay khatama kelimada dhammaystiray waxa weeyaan isimkii rubaaci buu ka gudbay caadi waay laakiin xaraf ziyaada ku jirto xarafkaa ziyaadada marka waxaa loo fiirinayaa hadduusan xarfumad ahayn xarfumadna mar badan aan soo sheegno waa waaw dama ka horeyso ama alif kasra fatxa ka horeyso ama ya kasra ka horeyso hadduusan ahayn xarafkaas dambe waa la goynaa waxaa kamid ah baa la yidhi waxaa kamid ah mudaxrij oo kale waa midkii waxa gidgidinay hadda fiiri daxraja ficilka rubaaciga iyo asal ah miimkaasa zaaid ah miimki waa la gooy daxaarija yaa laleeyahay daxaarija sibatra sabaatira fadowkas fadaakisa sidaasuu ku miithaaliyay almuhim daxraja ka soo qaado waana soo dhaaftay hadda sibatra kufura iyo waana soo wada dhaafeen ayaga macnahooda marka ulajeedada hadda ficilkan mudaxrij hadaa tiraa isimkan oo isim faacilka ah rubaaci wuu ka gudbasan yahay kow xaraf masiid aha ku jiro miimkaas a waay markii in la jamciyo la rabo xarafkii zaa'idka ahay gooy daxaarija ayaad leedahay waa la gartay ilaahuma fi xaala waaxida xarafka zaa'idka ah haddii uu noqdo xarfa mad oo qabla al alaakhirka yaallo markaa lama goyn karo waxaa lagu mithaaliyey qirtaas iyo qindiil iyo cusfuur oo kale hadda fiiri qirtaas kelimadii waxa weeyaan eh, waa shan xaraf alifkaas oo qabla al alaakhirka ah yaa dheeraad ku ah laakiin xarfuliinoo fatxa ka horeysa waayo markaa lama goynayo waxaa laleeyahay qaraatiis qaraadiisa waa waxyaalaha wax lagu qoro waay qindiil fiiri waa ya oo qabla aakhirkeed qanaadiil ayada sideedayaa lagu baaq yeelay alifta qaraatiista ah waxaa ya-a ah loo badelay liannahu inkasara maa qablaha cusfuur fiiri wasanka casaafiir alifaa ah loogu siyaadiyay afcaalila sida loogu jamciyo oo qabla alfaa laakiin waawdii cusfuur ku jiray yaa un baa loo bedelay marka taasaa loo jeeda maa lam yakun laynan hadduusan xarafka zaa'idka layn uusan ahayn xarfu liin asagoo ithrahu gadaashiisana aladii khatama yacni xarfuliin waqaca qabla aakhiri alxarf xarafka kelimada ugu dambeeya hortiisa u dhacay marka kaas waa lagoyn waa ma la goynaya waa la baaqyeelayaa haddii fii gayri hada almawduc fii gayri hada almawdic hadduu dhac wa fii gayri dalika alxarfi hadduu noqdane waxa weeyaan waa la baaqiyeel waa la goynayaa macnaha saas waay wasiina wtaa minka mustadcin azil id bibina ljamci baqaahumaa mukhil wاlmiimu awlىa min siwaahu biاlbaqaa wاlhamzu walyaa mithluhu in sabaqa e, wuxuu ku leeyahay wa azil zuuli asiina siinti zuuli iyo wataaa ta'di minka mustadcin mustadcin iyo wixii lamid ah siinta iyo ta'da ka zuuli id baqaahumaa siinta iyo ta'da inay baaqi noqdaan mukhilunkii dhimaaya waa bibina aljamci jamca dhisitaankiisou dhibaya waalmiimu miimka yaa awlaa ka wanaagsan min siwaahu wixii kasoo haray bilbaqaa'i uga wanaagsan in la baaq yeelo waalhamzu iyo walyaaune walyaa une ay la mid yihiin in sabaqaa hadday hormaraan hadda waxaan niriyay isimka hadii la rabo in la jamciyo sida badan zawaa-idiisa waa laga jaraa musanifka inta aada u cadday wuxuu ku yiri zawaaiddaas waxay dhibaysaa in wasankii facaalila ama facaalila lagu keeno markaasuu wuxuu ku yiri wa azil zuuli asiina siinti zuuli iyo wa taaa ta'di zuuli minka mustadcin iyo wixii lamid e eh ka zuuli mustadcin ninkii wax uu yeeranayo sababtana maxay tahay id baqaahumaa siinti iyo tacdi haddii la baaq yeelo mukhilun wuxuu dhibayaa bibina aljamci jamca dhiskiisa oo facaalila iyo facaalila in lagu keena bay dhibaysaa walmiimu miimti e, mustadcin hadda markaad aad jamcinaysid marka maxaa leedahay calaa hada alqowl mustadcin markaad jamcinaysid marka maxaa leedahay waxa weeyaan madaacin aada leedahay siinti iyo tadio isla jira goy madaacin madaaciya facaalila saasay ahayd marka isi manquus ou noqday waa la tanwiina jawaarin oo kale uu ku yimid jawaarin oo kale marka sidaasaad samaynaysaa siinta iyo taadi miimkina waa zaaid waa la reebay sababta waxa weeyaan miimka waxa weeyaan awlaa liannahu axyaanan waa la soconay karaa awalkana waa dhacay wuuna la socon karaa binihii oo mafaacilkii ma diidayo marka mustadcin haddii siintii taadiguldin aliftii waxaad keenaysaa facaalila ay wadatay madaaciya ay ahayd madaaciya soo saasaa la tanwiini yadi iyaad iyo waxaa kulmay tanwiintii madaacin bay noqotay waazil zuuli asiina siinti zuuli iyo minka mustadcin oo iyo wixii lamida ka zuuli id baqaahumaa ayaga in la baaqi yeelaahu mukhilun waxau dhibayaa bibina aljamci jamaca dhiskiisuu dhibaya wاlmiimu miimkii yaa awlaa min siwaahu wixii kasoo haray ka owlaysan bilbaqaa'i uga owlaysan wa hadda fiiri mustadcin miimteeda waa zaa'id maca dalika abqaynaahu wاlhamzu iyo walyaa-une mithluhu waay lamid yihiin miimkii in sabaqaa hadday ayagana kelimada awalka ka galaan ayagana waxa weeyaan waa lamid <coughs> ayb marka waxaa laleeyahay yani waxa weeyaan alandad iyo yalandad waa waa madax adeyga waa qofka markuu muranka badan yahay labadaba oo macnaha waxay lamid tahay aladkii oo kale bay lamid tahay ayib marka waxaa lagu leeyahay alalad ayadoo abaa waxaa min lugaatihi kamide alandad in la yidhaahdo markuu aada usii muran badan yahay alandad hadii la yidhahda mafaacil ha keeno waxaa weeyaan ziyaadadeeda way badan tahay nuuntiyaa kamid e hamzadiyaa kamid e marka nuuntii hamzadii labadaba ziyaaday ku yihiin markii in la jamciya raba alada yaa lagu jamcina nuunti waa la goyna nuunti waxaa loo gooyo hamzadi oo zaaid loo reebay لأنha waqacat fi bidaayaة الkalima marka watanaasaba macaha aljamcu alaada iyo landad ya-di iyo nuunti labadiiba waxawaa zaaid waay markii in la jamciye la roobo yalaada a laleeyahay nuuntiyaa la goynaya hamzada waxawaa waa la reebay iyo ya-di litasadurihima ayagaa hormareen hadday mowqic kala dhici lahaayeen waxa weeyaan waa la goy lahay intaasaa loo jeedaa waxyaalo aada u yar inay dhacaan waay markaasuu wuxuu ku yidhi walyaa lalwaa waxdif in jamacta maaka xayzabuunin fahuwa xukmun xutimaa wakhayaruu fi zaa'iday saranda wa kuli maa daahaahu kalcalanda eh, waxdif gooy alyaaa gooy lalwaawaha gooynin in jamacta ma isim hadaad jamcisid oo kaxay zabuunin lamid eh fahwa xadafkaas xukmun weeyaan xutima la waajibiyey ayib yani waxa weeyaan isimkii laba ziyaada ku jirto labadii ziyaado midkood haddii la baaqi yeelo wasanka waxba kama dhibayso midka kale haddii eh, la gooyo kan kale la baaqi yeelana wasankii facaalila kuma imaan karto marka midii hadba wasanka aan dhibeynin waa la reebaa tan kalena waa la goynaa tan kaxaysamuun u jeeda saas waay fiiri markaan xaysabuun waxa weeyaan waawda dambana waxa weeyaan waa ku zaa'id ya-dana waa ku zaa'id laba zaa'id waaye xaysabuun laba dheeraad uhu wataa طيب maxaa la samaynaa markaan labadii ma ya-di baad goyni mise waawga waa la fiirinaa hal baqaau lyaai huna yumkin an yataأtaa macaha jamcu hada اlismi calى facaalila jawaabtii waa maya ya-di baa la goynaya marka waxaa lagu jamciyey xazaabiin ilan zada kadib alifkeeda alif jamci waa oo facaalila wadato inta kale kelimadii keligeed waa waawdi wuu joogaa laakiin gaayatu maa fi lamri lianna inkisaara maa qablaha jacalaha yaaan waawda dambo yaa bay isu badashay xazaabiin alayiri liannahu inkasara maa qablaha haddii waawda waxa ka horeya ay hoos dhigata yaa in loo jamciya oo loo bedelo waajib waag xayaa xayaa waxaa leey markaa xazaabiin xazaabiin xazaabiin xayzabuun waxa weeyaan almar'atu alcajuuz xayzabuun markaasuu ya-dii horena waa goyno waa kaasoo xazaabiin baan idhi xadii zadi waxba ma aana dhex dhigin ya-di waa la goy waxdif gooy alyaaa goy lal waaw ha goynin in jamacta maa isim haddaad jamciso oo ka xayzabuun oo kale lamid eh fa huwa xadafkaas xukmun weeyaan xutima la waajibiyey oo liannahu waxa daruuradii baaba kuu keenayso wasankii facaalila lama heli kara ilaa bihi saas weeyaan wakhayaruu fi zaa'iday saranda wa kuli maa daahaahu kalcalanda ayb waxaa la yihi wakhayaruu way khiyaar geliyeen fii zaa'iday saranda saranda labadiisa ziyaado iyay dadki u khiyaar geliyeen iyo wa kuli maa daahaahu wa fii kuli maa daahaahu kalcalanda waay ayb saranda waxaa la yidhaahdaa ashadiid ninka awooda badanna sarandaa la yihahda calandaana midka adag waay markaasu wuxuu ku leeyahay wakhayaruu waa la khiyaar geliyey way khiyaar geliyeen naxwiyiintii ama lugawiyiintii fii zaa-iday sarandaa sarandaa ziyaadadeeda khiyaar baa la geliyay bimacnaa waxaa weye isimka laba ziyaada ku jirto walaysat liixdaahumaa maziya cala alukhraa mida kale mida dheeraad kale ay ka leedahay ma marka labadiba waa banaanta hadda saranda waxaa ku ziyaado <clears throat> nuunti waa ziyaado alifka dambana waa ku ziyaado oo yada loo dhigay labadiba waa ku ziyaado marka labadiba jamaca waa ku suurageli karta ama nuunti eh, yadi dii gooy oo saranda iyadoo ahayd alifkii dambe hadaad goyso saranida yayd noqonaysaa bixadfi alif wa ibqaai nuuni saranida ama waxa weyaa nuunti gooy ee saraadin dhe saraadiya ay asalkeeda saraadiya ya-di waxay u gooda sidii jawaarin ay u godoo kale iyadu waa joogtaa marka taas saraadin markaad tirahda nuuntii aad goysay aliftii dambe waa joogtaa gaayatu maa fi lamri iltiqaai saakiniinay u dhacday marka wakhayaruu fi zaa'iday saranda ama nuunta gooy ama alifta dambe gooy iyo wa kuli maa daahaahu wixii shabahoo dhan kal calanda ama calaanida dheh ama calaadin dheh labadaba waa ku banaan tahay intaasaa lagala jeeda ayib waxaa lamid a ah baa lihi xabanta nuunta waa reebi kartaa oo xabaanita aad dhihi kartaa oo alifta dambe reebi kartaa ama xabaatin aad dhihi kartaa oo nuuntaad goyna aliftii dambe reebtay laakiin iltiqaau saakin inay u dhacdo asalkeeda xabaatiya bay ahayd intaba waad heli kartaa marka wakhayaruu fi zaa'iday saranda wa kuli maa daaha kalcalanda runtii waxa weyaan eh, jamcu tagsiir eh, ardada aad bu u dhibaa runti laqba ahaan uma dhib badno laakiin mithaalkiisa sida la rabay ma dhadhamay liannahu qawaacid sidii jamcu dakar saalim loo raaca ma laha waxay rabtaa wasan kasta in la xifdiyo wa mufradaatuhu alatii atat calayhin in la xifdiyay rabtaa asaas waxaa a hadii aad eh, gabayga xifdisid waxay u badan tahay ku celcelintiisa inaad mar kastaba haddana amhiladiisa aada xasuusatid hadhowti waxaa weyaan baab min abwaab eh, eh, maxaan ku yirahda sarfi oo dhan baa kaa haray laakiin ghaayatu maa fi lamri bidaayada saxiixa waxaa weyaan awsaanta sideeda in loo xifdiyo marka ugu horeyso kadib aad bilowdid an taxfad almufradaat lihadihi alawsaan aw alamhila lihadihi alawsaan qaalabkan oo hadda qawaalibtiyaa laguu sheegay amhiladii badigeed musanifka asaa raacsiya hadda fiiri wakhayaruu fii zaa'iday saranda wa kuli maadaahu kalcalanda way wadataa mithaalkeedii kan ka horeeya waa wataa walyaa lalwaawaxdaf in jamacta maa kaxayzibowni fawa xukmu xutima amhilada badanaa musanifka asaa u sameeyey laakiin waxay rabtaa tatabuc in la sameeya haddii inta aad samaysid waxaa weeye baabkao dhan wuu kuu soo aruuraya wallahu aclam salى اllah wslm calى nabiyina mxamadi waalihi wsaxbihi ajmaciin